odhanayaa luqatana dee waa la odhanayaa markii waliba de uu baadi yahay laakiin curfigii baa kala duwayo luqtana waxaa lagu iطlaaqaa un wixii xoolay maaragtay amwaal ah laqiitna waa bani aadamkii qofkii la helay ee aan la garanaynin cid dhashay iyo markaa cid uu yahay kaasaa markaa curfigii uu ku gaar yeelay walow dee luqa ahaan uu iska caam ahaa wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala kaga hadli doonaa qofkaa ilmaha la tuuray ama qofkaa banaanka laga helay qaadidiisu xukunka ay leedahay iyo sidoo kale ilmahaasi ma muslim baa mise waa gaal xaggii diintiisa waa laga hadli waxaa kaloo laga hadli qofka qaadaya ee xaq ule inuu xanaaneeyo iyo shuruudaha laga doonayo waxyaalo badanoo marka taa ku tacalluqda waa laga hadli doonaa wixii maal ah ee loo lala helo iyadana xukunkeeda waa la tilmaami waxa kale oo la tilmaamay ma xorbaa mise waa addoon iyadana waa laga hadli doonaa waxaa kale oo mabaaxiftiisa ka mid noqonaya haddii laba qof isku qabsadaanoo mid waliba yidhaahdo anigaa horqaatay wax lamid ah sidee la yeelayaa nasabkiisii haddii cidi sheegato ay tidhaahdo anigaa dhalay rag iyo dumarba maxaa la aqbalaya maxaanse la aqbalaynin haddii la isku qabsado dhowr maaratay laba qof iyo wax ka badan ay yidhahdaan annagaa dhalay sidee baa la yeelayaa inahaas ayay axkaamtu ku wareegeysaa iyo inagoo wax soo xukunay markuu qaan gaadho haddii sidiisi ka gedisan uu markaa yeelo maxaa la sameynaya inahaas ayay ku ururayaan axkaamta qofkani laqiidka wuxuu uhi iltiqaaط lmambudi qofkii la tuuray qaadidiisu fardu calى اkifaaya waajib weeye waa fardu kifaaye maxaa yeelay de waxa weeye waa naf bani aadan ah oo khatar ku jirta oo dayacan waman axyaaha fakaأnama axya الnaasa jamiica waa ka ilaahay subxaanahu wataعala yihi qofkii naf nooleeyaa dadkii oo dhan ba qof nooleeyey oo kale ayuu noqonaya idan <clears throat> waxa weeye waa waajib fardi markaa kifaaiya oo cid kasta oo ilmaha warkiisa heshay oo ay suuragal ahayd in ay qaado inay qaadaa ayaa marka waxa weya fardu kifaaya ku noqonaya hadii ay ka wada tagaan way ku wada dambaabayaan cid kamida markii ay qaado daryeelkii la timaadana intii kale dembigu wuu ka dhacay wuxuu yihi faida wujida laqiitun markii haddaba la helo ilmo la tuuray xukima bmada ilmaan la garanay cid le xukima bixuriyatihi inuu xor yahay yaa la xukumaya wuxuu kugu bilaabay xukunkii koobaadoo xaggii xornimadii iyo addoonnimadii keebaa asal asalku waa inay maaratay xor yihiin mata stacbadtum nnaasa waqad waladatum umahaatum axraara alxuriya hiya alasl xornimada ayaa asalkiiya wariqu aari riqiguna waa wax markaa bani aadamka kusoo dariye ee aan asal ahayn markaa xukima bxuriyatihi liلظaahir itibaaca liلظaahiri wاlgaalib fain kaana macahu maalu haddii xoolo lala helay mutasilu bihi xidhiidh lale xidhiidh siduu la leeyahy dharkiisa jeebada ugu jiraa maradan uu ku duuban yahay uu isaguna ku dhex jiraa aw taxta ra'sihi amaba se iyo de dharkaa uu ku laaban yahay laftiisa ille waa maal iyaga laftooda dharkaa laftiisaaba maalehe aw taxta ra'sihi ama madaxa u yaala madaxiisa hoos yaalla maal hoos yaala hadii la helo fa huwa low isaga ayaa leh maxaa yeelay waxaynuu xukunay xorriyaynuu xukunay walxuru yamlik xor qofka xorka ihina waxbuu milkiyaa marka mar hadii isagii waxaani uu wax ku mutasil oo la xidhiidhsan uu yahay alظaahiru anahu lahu inuu waxaan isagu leeyahay ayaa de waxa weeyaan uu daahir ku yahay cid markaa uga mudanina ma jirto wain kaana madfuunan taxtahu hadduu ku hoos aasan yahay meeshii laga helay o hadii la faqo la qodo oo xoolo loogu tago maal ku aasan la arko lam yakun low kaa isagu yeelan maayo isagu kaa yeelan maayo maxaa yeelay de waxaa halkaa lagu aasay caadaduna ma aha ilmahan yar wixii lasoo raaciyay in la aaso isagiina wuxuu markaa gacanta ku haya ma aha makaankiina makaan isagii uu leeyahay oo loo xukumay maaha waa wada iyo wax lamida ama hadduu makaanku ahaan lahaa makaan isaga loo xukumay sida guri oo kale guri haddii laga dhex helo gurigiina la aan la garanaynin cid kale oo maarata meesha ku jirtaana aanay jirin dee gurigaa inuu isagu leeyahay baa la xukumaya isagun baa ku jire wixii laga hoos helana dee markaa isagaa yeelanay wain kaana haddii uu yahay biqurbihi agtiisa haddii maaragtay maal waxoogaa shilmaam waxoogaa lacaga iyo ag taalla laakiin jeebkana uguma jirto maradan uu kula ku duuban yahayna uguma duubno madaxana uma hoos taallo laakiin way u dhowdo halkaa agtiisa ayay taallaa faqad qiila waxaa la yidhi huwa lahu isagaa le camalan biaahiri oo dee qurbigaasi ayaa dee maaragtay calaamad ah in waxaan isaga lasoo raaciyo haba yar kala durugsanaadaan wa qiila waxaa kale oo la yidhi mayane laysa lahu isagu ma laha maxaa yeele ana yadahu lam tahbut caleyh wixii wax isagii raacsan maayo wax halkaa ya isna meel buu yaalla waxaana meel buu yaalla makaankiina isaga looma xukumin kol haddaan makaankii isaga loo xukumin gacantiina aanu ugu jirin mutasilna aanu ahayn oo wax markaa de isagii eh, waxaanu markaa eh, xolo yahay iyo waxaasi ku jirana aanu ahayn waxaa laleeyahay isagii ma yeelanayo kalaana markaa muctamada wejigan dambe ayaa muctamadaho eh, waxaa laleeyahy gacantiisii kumay sugnaan qofkiina markaa qof markaa mukalaf a ah maaha oo ama de qof isagii markaa wax ilaashanaya ma aha oo wax eeganaya waxaa halkaa yaalla wax markaa isaga hoos imanayo isaga ilaaladiisa iyo ricaayadiisa ku hoos jira maaha hadduu qof mukalafa ahaan lahaa oynu meel ugu tagno isagoo xoogaa shilimaag yaallaa uu yihaa anigaa le de inay gacantiisa ku jiraan baynu xukumaynaa maxaa yeelay qof wax ilaalin kara weeyaan isagu laakin kari ma aha beel wain wujida fii baladi lmuslimiin imikana wuxuu ka hadlayaa xaggii diintiisa wuxuu yihi wain wujida fii baladi lmuslimiin dhul islaam hadii laga helay fiihi muslimuuna muslimkiina ay joogaan aw fii baladin ama dhul kaana lahum muslimku ay lahaayeen uma akhadahu lkufaaru kadibna gaaladii ay uga xoog roonaadeen oo ay ka riixeen oy ka qaateen fa huwa muslim ninkaasi muslim weeyi waxa weeye dhulkii islaamka ee muslimiintu ku noolaayeen haddii laga helo de inuu muslim yahay o inuu gaal yahay labadaa ixtimaal baa jira saba maaha aalibkin marka dhulka dhul islaam yahay ma meesha meel muslimiin ay tahay waxay u baanta inuu muslim yahay kol hadii ixtimaal jiro labada diinoodna tii ufiican ee dantu ay ugu jirta isaga dee ufiican waa islaamki kulu mawludin yuuladu cala lfitrana waa xadiis baabu ahaa qof kasta islaamnimo ayuu ku dhasha marka inuu qofkaasi muslim yahay iyaa la xukumaya sidoo kale hadii dhulkan uu yahay dhul muslimiintu ay lahaan jireen oo haddana eh, looga xoog roonaado laga qaatay dee dhulkii sidii unbuu dhul islaamu yahay meeshaa maanta israail ula baxeen yahuuddu ay qabsatay waa dhul islaam un marka wixii laga helo inuu muslim yahay ayuun baa la xukumayaa maxaa ye tabacan liddaar meeshaa laga helay xukunkeeda iyuunbuu yeelanaya wain wujida hadii laga helo fii beledin fataxahu lmuslimuun dhul muslimiintu ay furteen walaa muslima fiih laakiin aan muslim joogin oo gaaluna ay ku nool yihiin aw fi beledi lkufaar ama dhul gaalaba iska leeda oo aan muslimiintu furanba walaa muslima fiihi oo aan muslimna ku noolayn fa huwa kaafiru ninkaa ilmahaasi waxaa la xukumayaa iyadoo dee daahirka un la raacinayo daartaa dadkii ku noolaa mar hadday wada gaala yihiin inuu ilmo markaa iyagu ay dhaleen uu yahay kolta cid muslima meeshaa joogtaa aanay jirin dee ilmo gaaladaasi ay dhashay inuu yahay un baa laga soo qaadaya markaa ilmo gaala iyaa loo xukumaya marka marka lena ilmo gaala loo xukumaya waa axkaamtii daahirka de kullu mawludin yuuladu cala alfitra waa sideedii oo hadduu saa ku dhinto melihin oo isagoo de yar uu dhinto melihin naartuu gelaya laakiin waa ilmo gaala maxaynu ugala jeednaa axkaamtoodii buu qaadanaya oo haddii de uu dhinto lagu tukan maayo xaggii muslimiinta la keeni mayo de xaggoodii baa lagu aasayaa ilmo iyagii ka tirsan ayuu noqonayaa dhaxalkii inama dhex marayo saasaa loola jeedaa wain wujida fi baladi kufar haddii dhul markaa eh, gaalo laga helo wa fiihi muslimuun dhulkaa gaaladana cid muslimiini ay ku nooshahay cid muslimiinihii ay ku nooshahay hadday doonto markaa ganacsi baa u joogto cid iska dhex maraysa lama raba lakin cid ku nool baa la doonaya faqad qiila huwa muslimun waxaa la yihi waa muslim mar hadii cid muslimuni meeshan ay ku nooshahay de way dhici karaysaa inuu muslim dhalay mar hadday sidaa tahay ninkaasi inuu muslim yahay ilmahaasi inuu muslim yahay baa la xukumayaa lianna islaam yaclu walaa yuclaa caleyh oo waxa weya baa dee asa ayaa maarata dadkiina asal u ah markii gaal iyo islam noqotaan noqotaana mar adi labadiiba ay ixtimaal yihiin muslimnimada iyaa xoog badan wa qiila waxaa kaloo la yidhi huwa kaafiru ma waa gaal iyadoo dhulka la eegayo dhulkii waa dhul gaalo muslimiinba ha joogtee kol hadduu dhul gaalo yahay ilmahani waa gaal gaalma miyaynu eegeynaa caddaan inuu caddaan yahay inuu madow yahay iyo inuu casaan yahay waxaa lama eegayo ilan qof muslinaa ilma caddali kare saw maaha hooyadii baaba iska islaami kartaba iyadiioo caddaan markaa waxaa la eegi maayo mar haddii meeshii muslimiina ay ku nooshahay laba ixtimaal baa jira in ilmahan yar muslim dhalay iyo inuu gaal dhalay labaduba waa suuragal mar hadday s labadaasi ay suuragal noqdeen waxaa la xoojinayaa islaamnimadaa la xoojinaya taasaa markaa muctamedki wain iltaqatahu xurun amiinu muslimu muqiimu uqira fi yadi imikana wuxuu ka hadlayaa qofkii loo daynayay ee haynaya xaqu yeelanaya wain iltaqatahu haddii uu qaado xurun qof xor aan addoon ahayn amiinun qof markaa lagu kalsoon yahay oo aan khaayin ahayn muslimun muslim ahoo aan gaal ahayn muqiimun negi oo aan musaafir ahayn intaa hadduu isla helo qofkii qofkii qaaday ee ilmahan yar helay ee soo qaaday hadduu intaa yahay waa xor oo addoon ma aha waa amiin oo waa qof wax lagu aamini karo waa qof muslim ee gaal ma aha ilmaha marka marka muslimiinta waxaynu eegaynaa waa marka aynu ilmihii islaamnimo uxukunay wey muqiimun musaafir maaha qof socotaa maahe waa qof meeshan jooga oo meeshan ku nool oo muqiim ku ah uqira fiidi waa loo daynaya hadduu yihahdo anaa korsanaya waa loo daynaya lagula murmi maayo maxaa yeeley isaga usoo dheeri man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa lahdiba markaa waxa weeyaan imanayso oo kol hadduu isagu usoo horrey ilmihii qaaday qofkii ugu horreeyay qaaday uu ahaa uu yidhina anaa korsanaya loogu tegi maayo wayustaxabu waxaa mustaxab oo fiican buu yihi an yushhida caleyhi inuu markhaatiya u sameeyo inuu ilmahaa yar helay oo uu korsanayo wa calaa maa macahu wixii uu lacag la helayna inuu markhaati usameeyo lacagtaana waan la helay uu yidhaahdo waqiila waxaaba la yihi markaa yajibu dalika waaba waajib mustaxab maahe inuu sidaa sameeyaa waaba waajib tanana muctamada baa layihi waxaa marka ay u waajibiyeen oy ku tacliiliyeen khawfa min an yustaraqa in markaa la addoonsado iyadoo laga baqayo waa in uu markhaati u sameeyo luqadadii iyaga iyada waataynu soo rajaxnay laa yajib lishaad oo xadiidka inaga in waa lag liirshaad baa lagu ambaaraya kanna waxay rajaxayaan culamadu inay waajib yahay o waxay leeyihiin halkaa dee maal iyuun baa laga hadlayay waxyaalaha cuquudda maaliga iyo waxyaalaha lamidka ana ishaadku maaragtay waajib ma aha markhaati in loo sameeya waajib ma aha laakiin arrintu markay nasab iyo xornimo iyo hawlo noocaas ay ku tacalluqdo waa hawl adag deetana waa kan guurkii waa tan markhaatiyada in loo sameeya ay waajib ka tahay ila nasab iyo hawlaa ka imanaye marka halkanna dee imika ninkani waa tana waa la helay xornimadii iyo nasabkiisi iyo hawl waxba yaalo ayaa iman kara xifdu xuriyatihi wa nasabihi baa ku tacalluqaya marka waxay yidhaahdeen waa in markhaati loo sameeya waajib farqi kale udhexeeyo farqiga labaad waxa weeye luqadadii waynaga in idhi in la yaboohiyo iyaa waajiba ilmihii yaraad isaga in la yaboohiya ma waajibayso in la yaboohiya ma waajibayso marka de waxa weyan halkaa yaboohintii baa inagaga filan markhaati u samayntii lakin halkan maadaama aana yaboohinti jirin ishaadkii wuu waajibayaa baa laleeyahay marka xadiiskii halkaa kusoo arorayna de waa loo soo qaadanayaa waliba halkan de wujuubkaana waa lagu sii kordhinaya wuxuu yihi fain kaana lahu maalun haduu ninkani uu xoola lala helay ilmahan kaana oo de xoolahaas xoola uu leeyahay ama kuwa lala helay ha noqoto ama kuwa dee loo waqfayba ilan berigii hore muslimiintu waxyaalo badan bay waqfi jireen waqf ala luqataa ba iska jiray dadka la helo awqaaf loogu talagalay waqfi loogu talagalay oo laga dar yeelo de markaa wa waxbuu kuleeyahay markaa imanaysa fain kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay ama caam ha noqdo waqf ala luqataa oo kale ha noqdo awqaaf waqfiyadaasi ama ha noqdo maal khaaso wixii lala helaye kaanat nafaqatuhu fi maalihi waxaa laga biirinayaa maalkiisaasaa laga biilinaya cidda biilinaysana isaga inoo shege wuxu uhi walaa yunfiqu calayhi lmultaqitu kan helay isagu kama biilinayo min maalihi maalkii uu la helay isagu kuma nafaqaynayo bigayri idni alxaakim ilaa iyo qaadigu uu usoo fasaxo oo markaad ilmihii hesho tira anaa korsanaya baad xaq u yeelatay laakiin xoolihiisa inaad weliyulmaal unoqoto od adigu ka mas-uul noqoto xaq umaad yeelan ee waa la eegayaa haddii qaadigu uu kuu garto uu kuu fasxo kuusii dayo ku hahdo xoolihiisana u hayo ku nafaqee markaasun baad ku nafaqey lakin intaad adigu iska qaadato inaad tirahdo xoolihiisana waan ku nafaqeynayaa maya maxaa yeele dadka maaratay aan weliyiga lahayn ama mas-uulka aan lahayn waxaa ka masuul uul dawladda ka mas-uula xoolahooda inaad markaa dawladdii aad fasax uga soo haysataad u baahanta fain anfaqa hadduu ku biiliyo xoolihii markaa uu la helay bigayri idnihi iyadoon xaakimkii ufasixin oo qaadigii aanu ogolaansho kasoo qaadan damina wuu magdhabaya xoolaha u bixiyey ee uu ku tasarufay fain adina lahu lxaakimu xaakimku hadduu ufasaxo jaaza way banaan tahay oo arrintaasi caadi weeyi waqiila waxaa la yihi mayane calaa qawleyni laba qowl bay meesha ku asaxuhumaa anahu yajuuz oo kooda sixada badani uu yahay in ay banaan tahay laba dariiquu kuu sheegay haddii qaadigii uu fasaxu yidhaahdo ku nafaqe ma banaanaanaysa mise ma banaanaanayso waa laba dariiq dariiq wuxuu leeyahay way banaan tahay qawlan waaxidan maxaa qaadigii baa usoo fasaxay de saasuu weliyulmaal ku noqday qawl kale iyaa wuxuu leeyahay may ma banaanaanayso yani dariiq kale ayaa wuxu leya qawl labaad baa jiro odhanaya ma banaanaanayso oo de wixii isagii unbaa helay isla isagii baana haddana naf ku nafaqeynaya marka itixaad ulqaabid ulmuqbid wixi odhan jirnay in laga barcarari jiray oo inuu qofku isagu maaragtay labadii dhinac uu tawaliyo yaa laga baqaya lakin halkan dhaahir ma aha maxaa yeele qofkan xoolihiis isagii unbuu ku nafaqeynaya isagii waxba kama qaadanayo xoolihiisii gaarka ahaana ka nafaqayn maayo hadii lagu fasiro walaa yunfiqu alayhi lmultaqitu min maalihi min mali lmultaqid hadii lagu fasiro ayay markaa dariiqadani macno yeelan karta oo markaa de sida shaarixu maray aan ahayn hadda shaarixu min maalihi min maali laqiid yuu maraya marka haddii sidaa la maro de dariiqadan inay timaado ma aha laakiin haddii la yidhaahdo min maali multaqid qofkan ilmaha yar helay xoolihiisii ma ka nafaqaynayaa alaa biqasdi rujuuc isaga oo doonaya inuu hadhowna ay amaah ku ahaato hadhow toole uu kala noqdo miyay taasi soconaysaa rujuuc iyo wixii miyuu yeelanayaa haddii maqsuudku ahaan lahaa iyo dariiqadan labaad macna samayn lahayd oo deetana la odhan lahaa qawl baa jiraya odhanaya may xaq uma laha sidaasoo rujuuci uma sugnaanayo itixaad lqaabid walmuqbid amaahiyihii inkii amaahda bixinayey cidibo kalemay wareegina da isagii unbaa baa haddana waxa weeyaan isagun baa iska qaaday oo isagun baana qaatay isagun baa iska qaaday oo isagii un baa haddana qaaday bay noqonaysaa marka itixaad lqaabid walmuqbid baa imanaya wuxuu yihi wain lam yakun xaakimun haddaan xaakim jirin fa anfaqa calayhi oo uu deetana nafaqeeyo min gayri ishaadin min ayri markaa dabcan de dariiqada waynu sheegay yani in haddiise halkaa la mariyo ay dariiqadani iman karayse laakin malihin halka sidaha loo macneeyo malihin maxaa yeelay fain anfaqa bigayri idnihi damina iyo waxyaalahaasa meesha yaaloo diidaya in maalulmultaqidkii laga dhigo wuxu uhi lam yakun xaakimun xaakim u jirin oo fa anfaqa alayhi uu ka nafaqeeyo ilmihii xoolihii uu la helay min gayri ishhaad isagioo aan u sameyn markhaatiyo damina wuu magdhabaya xaakimuu helin dawlad meeshaba kama jirto ama qaadigda uma dhawo meel fog buu joogay o aan la gaadaynin xoolihiisi yaraabu caanihii wixii uga soo iibiyey xoolihii uu la helay ayuu caanihii wixii uu siinay uga soo iibiyey markhaatiyana uma u samayn war ilmaha waxaasaanan la helay adduunka intaasaan la helay ilmihii de waa kaasoo khatar buu ku jiraa dawladna ma gaari karo intiisanaan ku nafaqeynaya sidaa ula socdo markhaatiya ii ahaada muu odhanina isagii unbaa iska takri falay damina ninkaasi lacagtii markuu hahdo lacagtaasaan la helay oo lacagtiina waxaasaan usoo siiyo waan saasaan yeelay cid markhaatiya ma ma usamaysay baa may markhaatiya umaan samaynin waxaa lel lacagti waad qirtay inaad lacagtaa la heshay wilaayana iyo mas-uulna kamaad ahayn lacagta adiga mas-uuliyaddeedu waxay ubaahan tahay in lagu magacaabo cidi kumay magacaabin lacagtiisi waa lagaa doonaya wain ashhada hadduu laakin markhaatiye u sameeyey fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan waqiila wajhaani waa laba wejhina waa la yidhi tan aanan rajaxin inay wajhan yihiin baa rajaxane axaduhumaa midi waxa weeye yadmanu ninkaa magdhow baa lagu leeyahay maxaa yeelay markhaatiyadani dee mas-uul kama dhigayaan mas-uuliyadda dawladdu unbaa lagala soo laga soo qaata kuwani mas-uul kama dhigi karaan wathani kan labaad waa kii muctamadka ahaaye laa yadmanu ma waxba damaan maayo meeshii daruura jirta qaadigiina lama gaari karo waana lagu qasbay ilmihii in wax la siiyo lama odhan karo jeebkaaga gaarkaa ah, adigu ka bixi marka hadduu wixii ugu weynaaye uu keri karay uu sameeyo markhaatiya u sameeyo wataa lacagtiisa iyo imikaba iga eega uu yihi oo dad markaa waxa weya markhaatiya geliy o sidaa sameeyey de waxa weeye waxba la weydiin maayo bal waxa dee weliba maaragtay wajiih noqonaysa hadii markhaatina uu waayo ilmihiina uu khatar ku jiro inay u banaanaanaysa inuu markaa xoolihiisii ka nafaqeeyo hadhowna waxbaan la helay waxba yaan odhanin ha yidhahdo intaana waa wataa un ha yidhahdo wain lam yakun lahu maalu haddii ilmahan la helay aanu xoolaa lahayn wajabat nafaqatuhu fi beyt ilmaal dawladda ayaa waajib ku tahay inay markaa nafaqadiisa iyo biilkiisa bixiso fain lam yakun haddii markaa baytulmaalba aanu jirin ama dawladdii aanay waxbaba haynin ama dawladiba aanay jirin fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yustaqradu lahu waa loo soo amaahanaya oo dawladdii ba xaakimkiiba qaadigi baa usoo amaahanaya fii dimatihi fii dimati laqid ilmahan iyaa wax loo soo amaahanayaa isagaana lagu yeelanayo ilmahaa iyaa lagu yeelanaya lababa ilmo yara muxuu iska bta markuu weynaada hadii ilahay u shaqaysto iyuu iska bixin doona saas waa waa waxa waa qowl waana qawlka muctamadkaa ah. maxaa yeelay de in loogu tabaruco iyo in markaa la amaahiya labada midun bay noqon in la amaahiyana de xaajadii iyo baahidii way ku difaacmaysaa marka in lagu tabaruco oo kasii shishaysa de in loo gudbo daruuro iyo xaajo loo qabaa ma jirto wahaani ka labaad wuxuu leeyahay la amaahin maaye yuqasatu waxaa loo qaybin cala lmuslimiina muslimiintii waxaystay ga maaragtay maalqabeenka ah min gayri ciwad iyadoon hadha waxba loo magdhabay inay ku tabarucaan baa ku waajibaysa wey oo dadkii ganacsatada ahaa ee maalqabeenka ahaa iyaa loo qaybinaya waxa loodhaya ilmahan yari maalintii wuxuu ubaahan yahay intaasuu ubaahan yahay haye magaaladan ama maarata inta yaa degan dadkaasaa degan iyagii markaa lagu waajibinayo marka luqadadii dadkii la helay ee bilaa maalka ahaa ee aan wa markaa waa lagu biiliye lahayna baytulmaalka in aanay waxba ku jirin ganacsatadii muslimiinta iyaa loo qaybinaya iyuu qawlkaasi leeyahay haddii markaa dee ay badan yihiinba oo de waxaan loo loo bahan yana maalintii waa toban dollar ama shan iyo toban dollar baa ilmi yaraa ubaahanaya haddii ugu bato iyagiina de waa ganacsatada faraha badan waxaa la yidhi markaana imaamku isagunba iyagii dawla qaadiguyo hebel iyo hebel buu ka magacaabaya muxuu ahaa nimankii maal maalqabeenkaha hebel iyo hebel iyo hebelow ilmaha erintiisa bixiya wiiisa bixiya isagaa markaa ku ijtihaaday iilkaasi saas lakin sida muctamedkaa waa loo soo amaahanaya cidda laga amaahanayaana de waa nimankaa waxhaysta muslimiinta wain akadahu cabdun wuxuu markaa iminka inoo gudbayaa shuruuddii aynu soo sheegnay aynu nihi qofkii shuruudaa hadduu qaado xaq buu uleeyahay inuu ilmihii barbaariyo shuruudii qof dadkii laga waayay hadday qaadaan buu ka hadlay wuxuu yihi wain akhadahu cabdu addoon hadduu ilmihii qaado aw faasiqu ama qof iska faasiqa taariku salaadi qof markaa e, dhac iyo tuugo iyo balaayo lagu yaqaaniy khamriyacab iyo wax noocaasi hadduu ilmihii helo oo uu qaado untuzica minhu waa laga qaadaya looma daynayo nusakda qaarna lam yuqara fiyadii baa ku qoran loo dayn maayo wey waa isku mid waa lagala wareegaya anaa barbaarinaya anaa korsanaya ma jirtaa laleeyi abr khamrigaad baraysa ama taariku salaadnimadaad baraysa caydan iyo balaayadan iyo waxaanaad ku jirtaad baraysa looma dhiibay waa laga qaaday addoonkiina de waxa la leeya adigu adigii baa lagu leeyahaybe maxaad wax korini wain akadahu kaafirun gaal haduu qaado hadduu qofkan qaatay uu gaal yahay fain kaana laqiitu haduu yahay qofkan la helay maxkuuman biislaamihi qof aynu xukumayno inuu muslim yahay qofkaynu xukumayna dawaynagii soo aragnay lam yuqarab fi gaal loo dayn maayo de walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila gaalku weli iyo mas-uul kama noqdo qof markaa muslina markaa waa laga qaadaya wain kaana maxkuuman bikufrihi ilmahan haddaynu gaalnimo uxukunay sida in dhulkii gaalada un laga helay iyagu keligood ay deganaayeen uqira fiyadihi de mar hadduu gaal yahay gaalna wuu helay waa loo daynaya hadday doonaa kala din haadaan wain akadahu daacinun muqiim bu haddana soo so yihi soo ma xurun amiinu muslimu muqiimu marka xurun addoonkii baa ku baxo waynu aragna amiinuna faasiqii baa ku baxo waynu aragna muslimuna gaalkii baa ku baxay waynu aragna maxaa u dambeeyey muqiimo qofkii markaa dega aan musaafirka ahayn waa loo daynayaa buu yihi kii musaafirka imaka ka hadlay wain akhadahu daacinu mid musaafiri oo socota haduu ilmaha uu helo oo u qaado fain lam tukhtabar amaanatuhu ninkan haddaan laga warqabin amaanadiisa ila qofkan socotada ee aan idin garanayn hadda qof la garanayaba haddaanu ahayn lam yuqarar fidi loo dayn maayo inuu faasiq yahay baa laga yaabo ilmi yara lagu aamini maayo wain ikhtubirat hadii laakiin la imtixaamay amaanadiisa oo yani waxa weeyaan la hubsaday nadarta waad eegi fain kaana daacinan ila lbaadiya haduu yahay mid baadiye u socda walaqiitu fi lxadar ilmahana magaalo laga helay lam yuqara fi yadi loo dayn maayo xaggeed geyn miyigii may baa laleeyahy maxaad kala dooni ninkani waa reer magaala ilma yaroo reer miyi la maayo waayo dee way ka nolol fiican tahay baadiyihii tacliintii buu helayaa waxyaalo fara badan buu ka helaya oo miyigii aanu ka helayn iska socaalale wain kaana daacinan ilaa beledin aakhar hadduu meel kale u socdo beled kale magaalo kale magaalona uu ka helay fa fiihi wajhaan laba wajhi baa ku sugan miyaa loo daynayaa mise loo dayn maayo labada wajina midka xooga badani waa loo daynayaa weeyi lintifaa'i maa dukira fi lbaadi wixii yani waxa weeyaan darar ma jiro darar weyn oo la sheegaa ma jiro wejiga diidan wuxuu leeyahay waxay u badan tahay ilmaha nasabkiisi in halkan laga helayo marka intii nasabkiisaa sii lumaye halkiisana ha loo daayo wejigaasi leeyahay laakiin dee kollay ilmaha la tuura inta badan aan cidilo sheeganaynin iyuu isaga badan yahay marka intaynu kan xaqiisii seejin lahay waa loo daynayaaba wain kaana laqiitu fi baadiya haddii ilmahan laga helay meel baadiya faakadahu xadariyu mid magaalo u socdo reer magaalihii uu helay oo yuriidu xamlahu ila alxadar inuu magaalada usoo raro uu doonayo jaasa way banaan tahay meesha uu ka helay meel ka fiican buu ka helaya wain kaana badawiyan kan helay hadduu reer miyi yahay miyigana uu ka helay fain kaana lahu mawdicun raatibun hadduu meel sugan leeyahay yani meel buu degan yahay oo reer guuraa maaha waa reer baadiye laakiin meel buu degan yahay halkaa markaa tuulaha yar buu degan yahay meeshaasu degan yahay beertiisa iyo waxaas laakiin reer guuraa ma aha uqira fiyadi waa loo daynaya hadhow hadday markaa cidd maaratay daydaysa la arkan ada halkii baa loosoo tilmaamaya marka horabana miyi baa laga helay da ilmaha markaa meel shiisi meel ka lidata lama geyn wain kaana yantaqilu min mawdicin ilaa mawdic hadduu laakiin guurguurayuu reer guuraa yahay kulmo meel ka guurayu meel kale uguuray kulmo halkaasee roob ka daayo halkaa u soconayo faqad qiila waxaa la yiri weji baa odhanaya oo muctamedkii yuqaru fi isagana fi yadi gacantiisaa lagu dayna waa la iska daynaya isagana ha ha sitee yeelay de marka horeba baadiya buu ka helay baadiyana wuu u socdaa guurguurkan uu socsocdaana isaga intan baa miyigan oo dhami waa iska magaalo keliya una kolba sidii qofka reer magaalkiiba magaalada kolba meel uga degayay iyunbuu isaga miyigan u yahay hadduu halkaa ka degaya hadduu halkan ka dego waa isla halkii u waqiila waxaa kaloo la yihi laa yuqaru loo dayn maayo maxaa yeelay dee rafaad buu badayaa baa la yihi ilmihii yaraa kolku waxa weeyaan geedi-uun uu eh, kala dhamaan waayo waxay nasabkiisiina dayacaad baa ku dhacaysa noloshiina de way ka nolol adag tahay reer guraagaasi wuu ka nolol adag yahay kuwan kale ee meel degan wain iltaqatahu rajulaani hadday laba hadaba helaan min ahli lxadaanati shuruudihii soo baxay dadkii markaa xanaanada u ahalka ahaaya yacni shuruudihii aynu soo tirinay raggii ka soo baxay laba kamidii hadday ilmihii isla helaan oy qaadaan iltaqaa eg lafta u ka cabiray way qaadeen way isla qaadeen marka maaha inay soo dul istaageen wa axaduhumaa muusirun midkood waa maal qabeen walaakaru mucsirun ka kalena waa mucsir xamaayo falmuusiru awla waxaynu u rajaxaynaa waa isku qabsadeen o isla qaadeen markaasuu iida iyo iida iida iyo iida kuu dayn maayo iida id isula kee yimaadeen war hebel adugu taadi wada daala dhacaysaa waxaa laleeyahay ilmahan yar waxba halugoynini ninkan maalqabeenkaa u daa baa laleeyahay maxaa yeelay sida daahirku waxa weeye kollay ninkani de waxbuu maaragtay xoolihiisaasu wax ka helayaa iska da wuxuu kaa agcagtaa ma jiraan xataa waxaa la yidhi haduu bakiil yahay kan maalqabeenka eh. mid bakiila ah xataa hadduu yahay isagaa loo dayna kollay xun kaga soo duulduuli baa laleeyahy wuxuu yihi fain kaana axaduhumaa daacinan wlaakaru muqiiman a nusrada qaarn isdhaafinayaane fain kaana axaduhumaa muqiiman walaakaru daacinan labada nin ee isla qaaday ee haddana isku qabsaday hadduu midna socoto yahay midna dadkii markaa meesha deganaa uu yahay falmuqiimu awla dee kan negiya meesha degan iyaa markaa u xaqle isagaa u mudan ilan had iyo jeer ilmahan yar dantiisaynu ka shaqaynaynaa markaa labadii dee kanaa u mudan waa wey halkaa dadkiisi kalole ka dhow yihiin labadiibana waa ree magaal markaa kan yaa loo daynaya safarkuna sidiisaba de waa ad waa kadeed fain tasaawayaa hadday labada nin wax walba ka siman yihiin wax ay isku dhaamaan oo aynu ku kala fadilnaa haddaanay jirin watashaaxaa ilmihiina ay isku qabsadaan oo is ka heshiin waayaan uqrica bayna waa loo qori tuuraya maxaa yeelay dee shareecadu way ku timid wixii laga sinmo in loo qori tuurto wain wain taraka axaduhumaa xaqahu midkood hadduu iska daayo xaqiisi u yihahdo isagaan u daystay uqira fi yadi akar kii kali baa loo daynaya maxaa yeelay labadoodan bu udhexeeyey kani waa kan tanaasulay de kan unba aqiisii uu baaqi yahay u haray wa qiila qiil baa yihi yurfacu ila alxaakimi may kol hadduu mid xaqiisii ka tanaasulay qaadiga ayaa arrinta loo gudbinaya xataa yuqirahu fi yadi qaadigu isagu ha yidhaahdo waayo adaan kuu daynaya hay hadduu doonan marka de hawdiida markaa meesha iman oo waxay leeyihiin marka haddii u kani xaqiisii ka tanaasulay ilan markay labadiina isku qabsadeen ay sinmeen midna xaq ma le sidii aanu midnaba xaq lahayn oo kale iyana marku markaa kani tanaasulay waxay noqonaysaa in markaa kan kale kan tanaasulkiisu kan ma xaq siinayo wuxuu u baahan yahay xaakimku inuu magacaabo isagii u xaq siiyo ila markii horeba isagu awlo mu ahayn laakin waxaa laleeyahay de kan awlo wuxuu unoqon waaye kan kale ku haystay daraaddii unba ahay kii ku haystayna hadda meesha wuu ka baxay cid ugu xaq lihi ma jirto kol haddana cid ugu xaq lihi jirin isagun baa qaadanay waxba uma baahna in markaa qaadiga la geeyo qaadigu usoo magacaabo wain iddacaa kullu waaxidin minhuma labadan qof ee isla qaaday ilmaha ama isla qaaday maha laba qof ayaa laba qof baa mid waliba wuxuu sheegtay anahu lmultaqid anaa qaaday adna waad igu timid anoo haya kan kalena wuxuu ihi anaa qaaday adna waad igu timid anigoo haya markaasuba aduna gacanta qabsatay markaa eeg mid waliba wuxuu leeyahay islamaynaan qaadin way isku waafaqsan isla qaadin laakiin keebaa qaaday iyay markaa isku haystaan fa in kaana fi yadi axadihim hadduu imika markan ay isula ka yimaadeen midig gacanta ku haya ilmaha ka kalena aanu gacanta ku haynin falqawlu qawluhu kaa gacanta ku haya iyunbaa la dhaarin maca yamiinihi warkiisa la qaadan maca yamiin dhaariyo maxaa yeelay alyadu lahu wixii gacanta ku hayo kan kale muddaci buu noqonaya kana muddaca aleyhi buu noqonaya wain kaana fii yadihima hadday labaduba isla hayaan kana u hayaa kana u haystaa anaa hor qaaday anaa kaa hor qaaday bayiniya markhaatina ma haystaa waaya de markaa uqrica baynahum waa loo qori tuulo marki waxa weya mid waliba uu ku dhaarto waa loo qori tuuran wax kale ma jiro in lam yakun fi yadi waaxidi minhuma labada midna haddaanu gacanta ku hayn cid kalaa gacanta ku haysa laakiin mid waliba wuxuu leeyahay anaa qaaday oo waxa weya halkaa geeyey kana wuxuu leeyahy maan qaadin aniga halkaa geeyay qoladan kale imika gacanta ku haysana waxay anigu ilmihiyo guriga la keenay iyuun baanu aragnay labada nina isku haysta dee ilmihiina waxaanu intaa ka heshiinaysaan bal ha iska yaalo midna markaa markhaatiya ma haysto sallamahu lxaakimu ilaa man yara minhuma aw min gayrihima labada midna xaq male qaadiga ayaa arrinta ku wareegeysaa ciddii uu arko ama iyaga ha noqoto midkood ama cid kaloo saddexaad ha noqote ila labada midna xaq ma lehe oo midna inuu multaqid multaqidka yahay ma caddee ayuu markaa qaadigu samaynaya in aqaama axaduhumaa bayinata mid hadduu markhaati keeno xukima lahu isagaa loo xukumi de markhaatiyadii ayaa lagu xukumaya wa in aqaamaa bayinatayn hadday laba markhaatiyo ke kana markhaatiyuu keenay kana markhaatiyuu keenay inuu isaga hor qaaday inuu isa hor qaaday mukhtalifatay taarikh taariikhdina isku khilaafay oo qoladan in weydiinay goormayd maalintu qaaday markaas maalintii siti siti usbuucii hore hay qoladana waynu goormay markaas axaddi qudima aqdamuhumaa taarikhan kooda taariikh horeeyay yaa la siinaya maxaa yeeley waxaa sugnaatay intaanu kani qaadin inuu de kaasi qaado deetana kani ilma cidi qaaday uun uu qaadayo kuwan ay arkayeenuun isagoo qaadaya maalintii isniinti lakin ilma hore loo qaatay baabu aha wa in kaanataa hadday yihiin labadan e, bayino mutacaaridatayn kuwa iska hor imanaya oo aan midna taariikh lahayn midna ma muddaysna ama maalin keliya wada sheegayaan iyo saacad kaliya saqatataa waa la yska tuurayaa markhaatiyada fi axad اlqawleyn labada bayinaba waa la tuuri labada qawle ku jira addacaawi walbayinaad inoogu iman doona in sha allahu tacaala mid ahaano waana qawlka rajaxan markii markhaatiyada ay iska hor yimaadaanay tacaarud lbayinaat ay dhacdo maxaa la yeelayaa kitaab addacaawi walbayinaat bay baab adacaawi walbayinaat bay inoogu iman doontaa in sha allahu laba qawl baana ku jira waa qawlka markaa muctamadka rajaxan waxa weeye in ay isla dhacayaan marka markay isla dhacaan maxaa la samayn wasaaraha waxay noqonayaan kamaa law lam takun lahumaa bayina dad bilaa bayinaa iyunbay noqonayaan waana soo aragtay markay bilaa bayina yihiin sida la yeelayo wain iddacaa hadduu sheegto nasabahu muslimun imikana xaggii nasabkiibuu ugudbayaa wuxuu yihi wain iddacaa nasabahu muslimun muslim hadduu yidhahdo ilmahan anigaa dhalay laxiqa bihi mar hadduu ilmihi ilmo yar yahay oo aan qaangaar ahayn isagii waxba la weydiin maayo maadaa dhalay ha haye waa ilmahaagi baa la odhan maxaa yeelay wuxuu qiray qofka ilmahan yari inuu xuquuq kuleeyahay buu qiray de markaa waa iqraar iqraarkiina waynu aqbalayna wa tabicahu fi lislaam muslimnimadiina wuu ku raacaya ilmo muslina iyuu noqonayaa haddaynaan markii horeba hore ugu xukumin de haddaynu markii hore hore ugu xukunay inuu muslim yahay oo aynu daarta daarta laga helay daarta waxaynu weli jeednaa dhulka laga helay aynu hore ugu xukunay imikana de way usi taakudaysaa un way usi akidmaysaa un in kaana huwa lmultaqita haduu yahay ninkan sheeganaya anaa dhalay lihi kii ilmaha waa ilmahaygii buu yihi waana kii qaaday ee helay waa ilmahaygii buu yihi ustuxiba waxa fiican an yuqaala lahu in lagu yidhaahdo min ayna huwa bnuka siduu ilmahaagii ku noqday yaa fiican waayo waxa laga yaabaa inuu moodayo ilmaha uu korsaday inuu ilmihiisii noqonayo haddii siduu ilmihii iska soo korsaday un aynu aragno isagoo le waa ilmahaygi ilmahaygii weeyaan de waa in markaa la ogaanayo inuu ilmahana helay waxa fiican horta waa ilmahaygi hadduu yidhi dee qiraal bay noqonaysaa ilmahaas ilmihiisii uu yahay laakin haddana meeshii dee shubhaa jirte waxaa iska fiican waajib ma aha mustaxab iska fiican oo siduu ilmahaagii ku noqday dee waan dhalay hadduu ilad khalaas de hadduu de waan isagoo muuja baan helay markaasaan korsaday oo intaasaan soo leekeysiiyey hadduu yidhahdana waxay leeda sidaa ilma kuma noqdee ilmahaagii sidaa ku noqon maaye ma dhalin adigu baa loo wa in iddacaahu ilmahan hadduu sheegtay inuu dhalay kaafirun mid gaali ilmihiioo aynaan nasab u hayn iyunbuu gaal yidhi anaa dhalayo waa ilmahay laxiqa bi waa la raacinaya maxaa yeelay de inuu nasab yeesho inuu bilaa nasab ahaado maxaa u roon inuu nasab yeeshaa u roon waa xaggii nasabka ama xaggii diinta way soo socota waa kanoo wuxuu ku yidhi fa in aqaama lbayinata hadduu markhaatiya keeno inuu ilmahan isagu dhalay calaa dalika warkaa uu sheegtay hadduu markhaatiya u keeno tabicahu lwaladu fi lkufr gaalnimadina u ku raacaya kolle haduu yidhi anigaa dhalay gaalna uu yahay hataa marka hore ilmaha aynu xukunaba inuu muslim yahay markhaatiya mar hadduu keenay inuu ilmihiisi yahay isagu u dhalay waa la siinayaa saasaanu markaa gaalnimadii ugu raacaya waa sullima ilahi waana lagu wareejinaya wain lam yuqim ilbayinata haddaanu laakin bayine keenin ee uu yihi un anigaa dhalay markhaatiya ma keenin laakin waa ilmahaygii buu yidhi dee nasabkii wa inaga soo aragnayo waa la raacinaya laakin lam yatbachu fi lkufri xaggii gaalnimada lag ku raaci maayo waayo horeynu usoo xukunay ilmaha inuu muslim yahay kol haddii inuu muslim yahay soo xukunay imikana ninkan sheegashadiisa keliya ilmahan gaalnimadiisa ku xukumi mayno oo nasabkiisa inaga ku xukunay waxaynu leenahay nasabkii waa qiraal uu sameeyey qiraalkii waa la aqbalaya ilmahani inuu markaa gaal yahayna waa dacwo uu sheeganayo ilmihii markaa uu gaalnimo ku sheegayo marka de ilmaha qiraalkaasi wixii ilmaha ka anfacaya waa laga aqbalaya wixii ilmaha dhibaato ukeenayana de qiraal ma noqonayo dacwi isu bedelaya markaa la aqbali maayo ilaa bibayina walam yusallam iley mar hadday saa tahayna dee loo dhibi maayo o ilmihiiyo muslim loo xukumay gaal lagu wareejin maayo waxaan leenahay nasabkii waa sax laakiin eh, lagugu wareejin maayo ilmahani muslimnimo ayaa loo xukumay waqiila qiilba ariiqo kalaa waxay leedahay waa laba ariiqo ariiqo kalaa waxay leedahay in aqaama albayinata jucila kaafiran qawlan waaxidan hadduu bayino keeno iyadu waa muran la-aanoo dee gaal buu noqonaya saasuu gaal ku noqonaya wain lam yuqim ilbayina haddaanu bayino keenina uu yihi un waa ilmahaygii oo nasabkii aynu raacinay gaalnimadii miyuu ku raacayaa mise kuma raacayo fa fiihi qawlaan marka ariiqadan iyo ariqadan waxay kala duwan yihiin xaaladda labaad walidalik inu taa hore iskaba daaya ahayd in aqaama lbayinata juila kaafiran qawlan inuu intaa iskaba daaya ahaydo waqiila in lam yuqim ilbayinata fiihi qawlaan inuu yidhaahdo fa fiihi qawlaan in lam yuqim ilbayinata fiihi qawlaan waayo de inta khilaafku ay qoladani gelinaysa waa intan damba inta hore way ka siman yihin marka qoladani waxay leeyihiin xaaladda aanu bayine keenin laba qowl baa ku sugan labada qowl meel kale kamay kala imane imaam shaafici ayaa hadalkiisa wuxuu yihi axbabtu an ajcalahu muslima axbabtu waxaan jecelahay inaan muslimnimo uxukumo markaa waxaan jecelahay daasaa laga dhadhansaday in meesha qawl kale uu soo geli karayo markuu kitaabu luqadada laqiidka markuu marayey markiu dacaawi lbayinaad may marayeyna wuxuu yihi najcaluhu muslima oo marka axbabtodiibu ka reeb marka halkaasay leeyihiin qoladani waa laba qawlo kala duwan halkan waxbaa ku jira qolada horena waa waba kuma jiraan axbabtu an ajcalhu muslimiin kolku leey in muslim aan ka dhigaan jecelahay yani saasana waajibinaya un bay noqonaysa sidaa loo xukumo markaa waxba qawleen ma jirayaan wain iddacat imra'atu nasabahu qof dumari hadday sheegato tirahdo anaa dhalay ilmahan lam yuqbal laga yeeli maayo fii daahiri nasi naska shaafici daahirkiisu siduu yahay ilaa bibayin inay markhaatiye keento mooyaane waqiila waxaa kale oo la yihi yuqbalu maya waa la aqbali waqiila waxaa kale oo la yihi in kaana lahaa zawjun hadday oday leedahay lam yuqbal la aqbali maayo wain lam yakun lahaa zawjun haddaan nin lahayna qubila waa la aqbali ninkii haddii uu yidhaahdo ilmahan anaa dhalay waynu soo aragnay qof dumari hadday tidhaahdo anaa dhalay ilmahan iyada ma la aqbalayaa markhaati la-aan hadday markhaatiye keento dee hadal male lakin hadda anay markhaatiya keenin ma la aqbalaya imaam shaafici raximah llahu taala wuxuu yihi walaa dacwata lilmarأati ila bibayina sheegasho male gabadha maaratay qofkii dumar ahayd oo lagama aqbalayo ilaa ay markhaatiya keento marka dhaahiru naskuu shegaya waa sidaa naskiisi waa sidaa marka de waa inuu markhaatiya keento haddii kale la aqbali maayo maxaa loo aqbali waayo de waxaa loo aqbali waaye ninkii inuu markhaatiya keeno inuu ilmahan dhalay way adagta laakiin gabadhii inay markhaatiya keento ilan cid baa ka umulise oo dumarkii ba ataa la aqbalayaa afar dumar hadday keento caddaynaya ilmaan iyadu dhashay de way ku filan iyadii markhaatiya inay keenta iyaa sahlan laakiin isagu inuu markhaatiya keenaa waxa weeye way adag tahay marka lagu kalifi maayo isaga ilmihii wax uqira qof wax uqiraya laga soo qaadaya khalaas laakin gabadhii markhaatiyaa keentaa laleeyahay qiil kale ayaa markaa ariiqo kalea waxay leedahay mayane waa la aqbalayaayo mar haddii ninkiiba laga aqbalay dee ninkana laga aqbalay wejigaas iley qolo kale waxay yidhaahdeen may waa la kala qaadaya hadday nin leedahay la aqbali maayo maxaa loo aqbali waayo de waxaa loo aqbali waaye haddii la aqbalo oo in iyadii dhashay la aqbalo inuu isagiina aabba noqday noqonaysa isagiina waxba de muu sheeganin marka qof aan sheeganin in ilmihii aabba looga dhigo yaa ka dhalan si aan intaasi u dhicin marka hadday oday leedahay waxba markaa warkeedii la qaadan maayo markhaati la-aan ah. hadday laakiin aanay oday lahayn de mushkiladaasi ma jirte kor hadday qirtay hala aqbalo iyay kuwaasina leeyihiin laakin da waynu sheegnay naska imaamku siduu yahay taasunbaa markaa madhabkii noqonaysa <clears throat> wuxuu yihi wain iddacaahu hnaani laba hadday ilmahan sheegtaan anaa dhalay iyo anaa dhalay laba nin baa mid weliba ule waa ilmahay markaa de kaa la helay buu noqon karaa ku qof dumar ay dhashay buu noqon karaa oo wadshubha dhacay ilan marka qaarkood bay dhacdo gabadha haddii doonto marka qaarkood oon ilahay ka baqanayn iyado kii hore aan ka cidda bixin iyo laga yaaba mid kale iska guursato ama qaarkood markay nin isdiidaan intay iskaga baxsatay muddo meelaha meeraysato inay haddana marka dambe midba iska guursato oona waxbaba u sheegin iyaa dhacdo kuwa dee faajiraadka ee iska dhibka badan leh hadhow unu kii ku ambebero gabadhi nin kala qabo waarna gabadh anigaa qabay urna waa waatana way leedahay mithil de markaa mid waliba waxaa dhici karaysa inu ilmahani waa ilmahaygi wa inidacaahu hnaani hadday laba sheegtaan buu yihi waliaxadihimaa bayinatu mid uuni u markhaati wato ka kalena aan u markhaati wadan kaasi waa masladii laqiidka imka ilmaha la helay hadduu u ukeenay in xaaskiisu ay dhashay hadduu markhaatiya mid ukeeno midna aanu waxba keenin qudiya low kaa markhaatiga keenay baa loo xukumi wa in lam yakun liwaaxidin minhumaa bayina midna haddaanu markhaatiye keenin hadda gabadhaa uur kale ee laysku qabsaday ay noqoto aw likuli waaxidin minhumaa bayina ama mid walba markhaatiya uu keensaday curida cala alkaafa dadkii hiddasooca ahaa iyaa ilmihii eegay kuwii hiddasooca ahaa iyaa eegayo cagahoodii meelaha markaa de laga eego maaragtay la iska hidda raaco iyay markaa fiirinaya ama raati iyay eegaan inta meel ciidan la sallaxo iyo mid walba adu halkan joogso ninkan halkan joogso ilmihii yaraana raadkiisi baa la samaynayaa qolayihii oo maqan hadhow ba markaa lasoo gelinaya haye markaasal ba hadda eega cagahaasi xaggay marayaan hadday markaa de saa xukumaan de waxa weeye xukunkoodii baan la qaadanaya iminkana de dhan eegi booskaasoo kale uu geli karaya marka xaaladda loo baahana dhi an eeg waa xaaladdaasoo keliya inta kao dhan waxba lagu fali maayo fain kaana liaxadihimaa yadun haddii midi uu ilmaha gacanta ku haya labadan sheegtay ka kalena aanu gacanta ku hayn lam tuqadam bayinatu markhaatigiisa la xoojin maayo bilyadi gacanta lagu xoojin maayo laodhan maayo maadaama u gacanta ku hayo isaga markhaatigiisa aynu aqbalno ama sheegashadiisa aynu hormarino waxba laga dhigi taas waxba ma soconayso waayo gacantu waxay wax ka tartaa waa lahaanshaha iyo milkiga laakiin nasabka cala aqal lama le wuxuu yihi wa in alxaqathu lkaafatu haddii haddaba hidasoocii uu raaciyo biaxadihimaa labadii mid ahaan oo uu yidhahdo kaasaa dhalay laxiqa bi kiibuu raacaya ilan waa wax lagu dhaqmay oo la xukun siiyey saxaabadiina ridwan ullahi alayhi dee waa laga soo guuriyey arintaas inay markaa kiyaafada ay ku dhaqmi jireen nabigana alayhi isalaatu wasalaam usamat ibni zayd iyo zayd ibni xaritha markii ninkii mujaziz almudliji uu intuu cagohoodii saa eega yii waa caga isdhalay iyagoo wejiga uqarsanyan oo jiifa oo cagahoodii una muuqdaan marka usamat ibnu zaydna uu madoobaa de zayd ibn xaritha nin carab oo cad buu ah markaa waxoogaa hadal ba day maaratay dadku way iska hadal badan yihiin qaar baa malaha ninkan iyo waxba yar odhanaya mushkilad kalena may jirina dee hooyadii usama bin zayd radiallah anhu oo muayman ahayd addoon bay ahayd xagga dee maarata alxabashiya ba jirta afri afrikaan adu afrikaan bay ahayd inay ethoobiya ka tagtay ina meel kale ka tagtay waa dhici kartaa marka inta xaggaas uu raadku yahay bay u badnay lakin haddana dadku way iska hadal badan yihiin dee ninkaa madoobiye maarata ninkan cad wuxuun bay dadku marka ninkii intuu soo galay bu cagahoodiibu arkay markaa nin iska reerbaadiyo dee bani mudlij ah oo laakin de kiyaafadan iyo dasocan waxaan aad u yaqaanay cagihiiyo malaha qaarna madow yihiin qaarna dee caddaan yihin intuu soo arkay iyo bu wa isdhalay waa caga isdhalay bu nebigu aad bu ugu farxay alayhi salaatu wasalaam aad bu ugu farxay marka xadiidka waxay culamadu ka qaateen dadka hidda sooca ah in xaaladoo kale wax la weydiinayo warkoodii la qaadanayo wuxuu yihi wain alxaqathu bihimaa haddii haddaba hida sooci ay labadiiba yidhaahdaan way wada dhaleen aw nafathu canhumaa ama ay labadii midnaba u dhalin tiraahdo aw ashkala calayha ama arrintu ay ka muhmal gashay kala garan weyn aw lam takun kaafatu ama hida soocba aanu jirin waxaasoo dhan turika ilmi yara waa la iska dayn nasab loo yeeli maayo xataa yabluqa ila intuu ka qaangaarayo dabeetana markuu qaangaaro fa yantasiba isaga uu markaa u nasab sheegto ku abtirsado ilaa man tamiilu ilayhi nafsu qofka uu abci ahaan dabeecaddiisu kay waafaqsan tahay iyuu unasab u abtirsanaya hadhow cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ayaa asaaniid dhowra ah waliba shaafici musnadka uu kaga warinaya wuxuu samayn jiray kuwii ja waktigii jaahiliga ahaa dadkii way iska hawl badnaayen dadkii jaahiliga ahaa waxaa laga yaabaa addoon nin kale leeyahay in ay markaa maarata ku kale uu isaga tago isagoo markaa ka ilma dhashanaya waxyaalo badan bay markaa samayn jireen hadhowna markaa nasabkia la isku qabsan jiray marka cumar radi allahu tacaala canhu ciddii sheegata ilmaha jaahil waktigaa jaahiliga a dhashay ciddii sheegata iyuu ku xiriirin jiray mar baa deetana labay isula yimaadeen gabadh xoola raaca adhi jir ahayd ilmehii ay dhashay isku haysta oo dee waktigaa ay dhashay mid waliba u leyahy anaa dhalay deetana cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu u yeadhay kii hidasoca ah haye wey kala xukun saasuu eegay saasuu eegay saasuu eegay way isla leeyihiin bui ma kala laha <laughs> cumar radia allahu canhu wuu uleeyey ninkii sidee laba nin u wada dhali karaan eh, <laughs> laba nin sidee u wada dhali karaan ilmo keliya ushiibuu markaa uu uqaatay cumar radi allahu canhu gabadhii baa loo yeeay markasaa lgu bal waran deetana waxay tidhi dee horta kaasaa ayaa dee aan calaaqa naga dhexaysay markii deetana uu is yidhi hadda wax calool gale ayuu markaa iska tegay bay tihi anaa saas oo kale isii caloosha waxbaa ku jira anas kolkuu iska tegayba muddo kadib dhiig baan isku arkay bay tiri dhiiggii markaan isku arkay kadib haddana kan kale iyo waxna dhex mareen ilmihii markaa saasuu ku dhashay kii markaa ninkii hidasooca ahaa allahu akbar way u o de in maaragtay <laughs> warkiisii inay wax ka jiraan ayaa markaa meeshii uu ka arkay cumar radi allahu canhu markaa wuxuu ku yihi ilmihii itbac ayahumaa shita de waa ninka nin weyn da imika ilan waktigii jaahiligi arrintu dhacday waktigan la suganana waktigii cumar watigii jahiliga anigo de iyagu ba de jahiliya waa laga yaba in islaamka uu jiray oo nebigu uu jiray lakin de iyagu de dhul gaalay ahaaye marka de qofku qof weyn bu ahaa de markan la wado oo waa laga yaba inu de labaatan jir iyo ku dhawaa wuxuu ku yihi markaa itbac ayahumaa shita warkaa doonto adigu raac halkaa markaa culimadu waxay kala baxeen in ilmihii la odhanayo bal adigu eego kaad isleedahay kana kanaa aabbanimo kuugu dhow ood isku dabeecatihiin raac wuxuu yihi in iddacaa rajulun nin hadduu sheegto riqahu imikana arrintii xorriyaddii inagii bilowgii soo xukunay ilmahan la helay waa xor baynu soo xukunay soo ma haddii haddaba mid uu yidhahdo anaalo waa addoon ma laga dhegaysanaya wain iddacaa rajulun riqahu haddii uu qof sheegto ilmahan inuu addoon yahay oo isagu uu leeyahay maala lam yuqbal laga dhegaysan maayo ilaa bibayinatin ilaa iya u markhaatiya keeno tashhadu markhaati furaysa biana amatahu waladatu in addoontiisi ay dhashay sidaa lagu yeelan karaa ilmo yar waxaa lagu yeelan karaa in adoontaadi ku dhashay marka ama de iibsaday ama wax lamid a ah. marka calaa kuli xaal waa in markhaatigaasi weliba sababulmilkigii qaabka u yeeshay waa inay sheegaan maaha un inay yihahdaan waxaanu markhaati kanahay inuu addoon yahay isagu leeyahay inuu addoonkiisa yahay markhaati kana inta keliya lama aqbalay waa inay sababulmilkiga qaabka uu u yeeshay waa inay sheegaan inuu addoonkiisii yahayo addoontiisii u dhashay sidaa hadday yihahdaan waa la aqbalay o de markaa ka xoog badan xukunkii aahirka aha n markii hore ukumeyn wa qiila waxaa la yihi mayane fiihi qawlun aakar qowl kale masalada kusugan buu ariiq kale leeyahayo annahu laa yuqbalu la aqbali maayo xataa tashhada ilaa iyo ay markhaatiga furayso biana amatahu waladatu fii milkihi qawlkan imaam mukharaj waxaa laga soo saarayaa masale xagga dacaawida aho hadii ilma la ysku qabsado ma hadduu nin adoon iyo ilma ay dhashay haddii uu sheegto oo uu yidhahdo addoontan anigaa le ilmahana addoontaydaa dhashay oy markhaatiyadii furaan addoontan inay addoontiisii tahay ilmahaana ay dhashay addoontii wuu yeelanaya laakiin ilmihii ma yeelanaya ilaa iyo ay yidhaahdaan waxay ku dhashay milkigiisa milkigiisay ku dhashay ilaa ay yidhaahdaan ilmihii ma yeelanayo marka halkana sidii oo kale waa in halkana ay yidhaahdaan ba ay leeyihin addoontiisaa dhashay oo milkigiisa ku dhashay waa inay ku daraan intii uu lahaabay u dhashay waa inay ku daraan lakin halkan wa waba logama baahno sida mansuuska baa lagu daynaya kaa kale xaggaa laga soo saarayo takriijkaasi ma ansaxayo sababtoo ah dee halkaa ilmihii inuu addoon yahay waa laysla ogolyahay ciddii lahayd iyuunbaa laga hadlaya kanna wuxuu yeelan karaa un marka milkigiisa ay ku dhashay marka ilaa milkigiisa ku dhasha ay yidhaahdaan lahaanshihii usoo wareejin mayno halkan laakiin waxaa la ysku hayaa ma addoon baa mise addoon maaha haddii addoonnimadii ay sugnaato oo waxa weeyaan addoontiisii inay dhashay ay sugnaato addoonna uu yahay isagunbaa yeelanay inaan cid kale ku haysato anigaa lalihi meeshii ma jirte meeshan xornimo iyo addoonnimaa la isku hayay marka cid kaloo eh, milkiga sheeganaysay meeshan may jirin markaa fi milki looma baahno halkan wuxuu yihi wain qutila laqiiu camdan halkan wuxuu ugudbayaa markaa eh, jinaayadii laqiidka iyo isaga dhibkii loo geysanaya dhibkii uu geysanayey wuxuu yihi wain qutila laqiiu kii laqiidka ahaa ilmihii la helay haddii la dilo camdan si camdiya ah, haddii loo dilo oo qof kale uu dilo falilimaami imaamkii waxaa u furan an yaktasa inuu qisaasto min alqaatili kii dilay inuu isagana u qisaasto in ra-aa daalika waa uu sidaa maslaxad iyo dan u arko walahu waxaa kaloo u banaan an yakuda diyata inuu ma qaado in ra'aa dalika marka imaamka ijtihaadaya l markii qofka la dilo baa dee iyo dadkii warasadiisi dhaxalka lahaa iyaa dee go-aanka gaaraya miyaa loo qisaasana miyay qisaasanayaan mise mag bay qaadanayaan soo ma mise way iska saamaxayaan halka de ninkani ma laha casaba iyo dad male waa ilmo la helay markaa go-aankiisa waxaa le qaadiga adiga ayaa maarata leh isaga ayaa markaa maslaxadu say ku jirto haddii ay mag tahay ku jirtana magtu xukumaya haddii kalena qisaas buu xukumaya inuu laakin iska saamaxo ma xukumi karo uu labadaba meesha ka saaro wain quطica arafuhu haddii xubin la gooyo camdan si camdi ah haddii xubin loo gooyo waa la kala qaadi wa huwa muusiru iyadoo qofkan laqiidka ilmahani uu yahay mid lacag haysta ilmahani lacag buu leeyahay gacan baana laga gooyey ama lug baa la gooyey oo qof baa markaa de ku xadgudbay waaya muxuu xukunku noqonayaa untudira waa la sugi xataa yabluga ilaa tu ka qaan lana qisaasi maayo kii dhibkan geystay magna laga qaadi maayo maxaa la waa la xabisaya waa la xidhaya u xidhnaanaya ilaa intuu ilmahani qaan gaadhay markuu qaan gaadho isagu markaa ha doorto inuu mag qaadanayo iyo iyo inuu goosanayo wahuwa mawsirtu marka maa mesha laga keen haduu lacag haysto de mar haddaanu biil ubaaxnayn cid kale marka biilna uma baahna wixiisi wuu haystaa khalaas waxaa laleeyahy marka halaali sugi duqaan gaadhay wain kaana faqiran haddii laakin uu sabool yahay biil u baahan yahay fain kaana mactuhan waynu kala qaadi markaa lafteeda fain kaana mactuhan hadii xagga maskaxda uu ka xanuunsanayo oo maskaxdiina aanay jirin kaana lilimaami qaadigii wuxuu xaq u leeyahay an yacfuwa calaa maalin inuu qisaastii meesha ka saaro uu maal ku cafiilin isaga ka mas-uula ah inuu yidhahdo maal baan qisaastii ku saamaxayo markaa mag baan ku saamaxay yaakuduhu markaa uu soo qaadanayo magti baa qaadaya wa yunfiqu caleyhi waanu ku nafaqaynaya ila wuu ubaahan yahay wa in kaana caaqilan hadduu miyir qabo oo maskaxdiisu ay caadi tahay u yahay untudira waa la suga xataa yabluqa ilaa intuu ka qaangaadhayo sababta waxa weeye dee qaangaarhki wax la sugi karayo sabab walba ha ahaado sabab walba ha ahaade qaangaarhki wa la sugi karayo nafaqadiisuna muslimiintay saaran tahay laakiin haddii maskaxaanna u xanuunsanaya ilmihii aanu maskaxaanna jirin de kolley hadduu hataa qaangaadho waxba la weydiin maayo marka qofaan hadhow waxba la weydiinayn imikana waxba la weydiin maaye waxa weey qaadiga ayuunba go-aanka gaaraya go-aanku gaarayaana maxay noqonaysaa in de waxa weeyaan haddii uu dan u arko uu markaa xukumo makti wuxuu yihi wain balaga hadduu qaan gaaro faqadafahu rajul qof uu markaa qadfo uu zinaystay yidhaahdo wadacaa markuu qadfayna uu sheegto anahu cabdu markuu yihi markuu qadfay dee xadulqadafki baa lagu dhufanayaa soo ma xadulqadafkii si uga fakado wuxuu yihi waaba addoone qofkan aan qadfay waa addoone xorba maaha inaguna maxaynu soo xukunay inuu xor yahay baynu soo xukunay wa qaalo laqiidu laqiidkiina wuxuu yihi bal ana xur anu qof xoraan ahay sida aada xukunteen ayaan xor u ahay fa fihi qawlaan laba qawl baa ku sugan ma ad xadulqadafkii ma lagu dhigayaa kan mise lagu dhigi maayo asaxuhumaa kooda sixada badani buu sheekhu yihi ana alqawla qawlulqaadifi kan qaadifkaa iyaa markaa qawlkiisa la qaadano lianna alxuduuda tudrau bishubuhaat wixii xuduuda shubuhaadka iyaa dee lagu difaaca waxana wax suuragala weey mar hadday suuragal tahay dee addoon loo xadayn maaye waa ladhi waa maarata waa laga laga ridayaa buli waa tacziir unbaa waajibaysa saasuu sheekhu yihi qawlka labaadna muxuu noqonayaa ana alqawla qawl laqit qawlku inuu yahay qawl laqit annahu maxkuum bisla bixuriyati wahiya alasl asalkuna waa inuu markaa xor yahay marka kaasaana لأن الأصل هي الحرية لأن الأصل هو الحرية وقد حكمنا بها ظاهرا ظاهر أهاana حرyadii baynu حكunay marka isagii baa la أqبalaya taa حuكuنkeena horaynu ku soconaynaa ninkiina waa la xadaynaya وإن جaناa عaليه hadduu dhib ugeystay uu جiناayo ugeystay وaqاala uu yihina أnta cabd adoon baa tahay oo laga kaa qisaasi maayo gacantuu ka gooy markaasuu yihi adoon waa adoon qisaas layguma lahe magun ba waa lagu leey qiimihiis inta maaratay makta maaratay dee u waajibtay faqaala uu yihi kii markaa laqiidka ahaa bal ana xur xor baan ahay halkan adoon ka ahay falqawlu qawl laqiidi warka la qaadanaya waa ilma qofkan laqiidka ah qawlkiisa weeyi liana alasla alxuriya waynaga soo xukunayba alasl alxuriy fayaxlifu wuu dhaaran wa yuqtasu minhu waana la qisaasi dariiqadaasu sheeku marayo dhisaastii in aanay iyadu qawleyn aanay jirin iyuu maray waqiila ariiq kale wuxuu leeyahay fiihi qawlaani masalada laba qowl baa ku suganoo kalqadfi waa sidii qadafkii uuno de qisaastuba xadkii lamid tahay o lafteedu de shubahaadka waa lagu dafciyaay qawleynkii way imanayaan ariiqadan aanan rajaxan ariiqadan aan rajaxano in iyadana qawleynka ay imanayaan dee raajixuna sidaynu halkaaba soo rajaxnay uu noqonayo weeyi wuxuu u gudbayaa markii uu qaan gaadho waynagii nidhi ilmahan islaamnimaynu usoo xukunay islaamnimadii wax ka gedisan hadduu keeno maxaa la yeelaya wuxuu yihi waidaa waidaa wain balaga hadduu qaan gaadho allaqiidu laqiidki wasafa alkufr gaalnimo uu sheeg sheego ciisa ilaahiy iyo xorka mamala isago ale wasafa alkufradu waa sidaa kolkii uu qaan gaadhay iyunba wax noocaasa laga iyo waa ina ilahiy wax noocaasa isagoo lunbaa laga maqla fain kaana haddaba hadduu ahaa xukima biislaamihi islaamnimadiisa mid mid loo xukumay tabacan liabiihi aabbihii isagoo raacaya oo dee aabba uu lahaayo aabbahaasi uu muslinayo sida aynu islaamnimo ugu xukunay falmansuusu naska shaafici siduu yahay waxa weeye annahu laa yuqaru caleyhi in aan la yeelaynin oo waxa weeyaan dee murtad uu noqonayo wax kalti riddada lagu qaadayo wakurija fiihi qawlun aakhar qowl kalaa lasoo saarayoo maslada soo suurada kale soo socto laga soo saarayo anahu yuqaru aleyh in maayana loo daynayo wain xukima bislaamihi bidaar haddii islaamnimadiisa aynu daarta ugu xukunayna uma balaa u qaangaaday oo wasafal kufra gaalnimo uu sheegay falmansuusu naska halkan wuxuu sheegayaa anahu yuqaalu in la odhanayo laa naqbalu minka ila slaam islam may wax kale kaa yeeli mayno wanfazichu waxoogaa waynu argagax gelinayna fain aqaama cala lkufri hadduu ku adkaysta gaalnimadiisii qubila minhu waa la iska daynaya waa laga aqbalayaayo jizye iyo de wixii kale laga qaadayo baa laga qaadi wakurija fiiha halkana waxaa lasoo takriijiyey qawlun aakaru qawl kale oo anahu kalmaxkumu biislaami abihi eeg waa masaladu marka imaam shaafici laba nas baa laga helay labada nas midu wuxuu ka hadlayay kii nin uu sheegtay muslinih ee loogu abtiriyey ee islaamnimona loo xukumay hadduu markuu qaan gaadho gaalnimadaa sheeg sheegu gaalnimo ku hadlo murtad baa laga soo qaaday kii aynu dhulka laga helay un raacinay dhul islaamta laga helay aynu nidhi waa muslim sidaa ku nidhi hadduu qaangaadhu hadhow toolo ciisa waa ina ilaahay waxayn idhaahdo waa la cabsi gelinaya hadduu u joojin waayo waa la iska daynaya saa arki waa laba nin oo labadaba muslimnimo loo soo xukumay labaduba laqiid bay ahaayeen labadaba islaamnima loo soo xukumay midda sanu yidhi midna sanu yidhi markaa naqligi iyo takriijkii aynu soo mari jirnay iyaa meeshan markaa galay deetana qolya laba dariiqa meshi markaa isku haysta dariiqa waxay leedahay naqliyo takriij ma jiraan kanna marka aabihii la raaciyey de inuu waxa weeyaan gaalnimo dambe hadduu keeno laga dhegeysan maayo kana ilan dhul un baynu raacinay marka horebe nasab maynaan raacino dhul baynu raacinay dhulkana waxa weeyaan raacintiisu waa iska daciif oo lamid maaha nasabkii lamid maaha markaa kani haddii gaalnimo uu sheego dee xadka alxuduud tudra bishubahaat markaa inuu degaan asla yahay baaba laga yaabay waa inuu iska daynayna markaa ariiqada ah takiiru nasayka iyo saxsan nas walba meeshiisa loo daayo maxaa yeele labada masle way kala xoog badan yihin kor hadday kala xoog badan yihiin aqwaashooda isu gudbin mayno naqliga takriijkii samayn mayno wuxuu yihi wain balaga hadduu qaan gaadhay oo wasakata isagoon waxba gaalnimo sheeg sheegin iyo islaamnimo toona faqatalahu muslimun mid muslimi dilo isagayoo aan weli dhinac isagu aan sheeganin laakiin inagu aynu islaamnimo usoo xukunay iyaaba la dilay markuu qaan gaadhay kadib faqad qiila waxaa la yidhi laa qawad calay qisaasi ma jirayso waayo waxaa dhici karaysa inuu gaal ahaa wa qiila waxaa kale oo la yihi yajibu way waajibi maxaa yeelay waxaynu xukunay inuu musli yahay markaa musli la dilay buu noqonaya waqiila waxaa la yihi in xukima bislaamihi haddii aabihi bislaamihi biabihi in aaba la raaciyo nasab lagu eh, islaamiyey facalayhi lqawadu qisaasti way waajibi wa in xukima biislaamihi bidaar haddii dhulka la raaciyeyna falaa qawada caleyhi qisaasi ma jiraysana waa la yihi markaa saddexdaa wejhi iyaa markaa meeshan ku sugan ta xooga badanina waa ta uhoreyso laa qawada aleyhi laa qawada caleyhi mulaqan ila qofkani qof la helay buu ahaa odaygan wuu sheegtay uno waynu raacinay un allahu aclam kan muxuu ahaye dee dhulkaaynu raacina dhul un baynu raacinay marka kol haddii aan wixii wax sugan oo culus aynaan haynin qisaas waajibin mayno qisaas waajibin mayno maantana da mustaqil buu noqday marka ilmi ilmihii yaraayaaynu marka xaakimka ayaa arrinkiisa gacanta ku haya lahayn ma aha qof maanta madax banaan wey isagiina dhinac ismuu raacinin kol haddaanu weli dhinac israacinin waxba qisaasimayn wa in balaga hadduu qaan gaadhay wa baaca wax iibiyey washtaraa wax iibsaday wa nakaxa wax guursaday wa dallaqa wax furay wajanaa dhib geystay wa juniya caleyh dhib loo geystay yani muxuu ka wadaa waa inagii xornimo usoo xukunay wuu qaan gaadhay wuu iska shaqaysanayay sidii qof xora wixii qof xorii sameeyo iyuu sameynay waxbuu dhexlay waa maaragtay wax weeye dhibka loo geystay arshigiisuu qaadanayo dhibkii uu geystay isagaynu ka qaadayna saasay wax u socdeen siday sidii u ahayd ayuunbu uma aqara biriqi ninkiio nin weyna unbaa wuxuu yihi anigu addoon baan ahay hebel baana ile ninkii baynu weydiino ahay waa runtii aniga ale waa addoonkayga waa ninkii ummadda dhan wax ka iibin jiray ee wax iibsan jiray ee dumar guursaday ee qaar soo furay ee carruura dhalay haye maxaa la yeelaya marka ila adoon keligii ma guursade sayidkiibu idan qaad uga baahanya waxma iibiyo waxma iibsado maxaa la yeelaya wuxuu yihi uma aqara biriqi addoonnimuu qiray faqad qiila waxaa la yihi fiihi qawlaan laba qawl baa ku sugan bay dariiq leedahay axaduhumaa yuqbalu iqraaruhu qiraarkiisii waa la aqbalay haddii la aqbalana wax alla wixii hore o dhan dee ka kacbay noqonaya wathaani qawlka labaad wuxuu leey laa yuqbalu waxba laga aqbali maayo oo wixii horena soodii bay u jirayaan imikana addoon noqon maaye wuxuu iska ahaanayaa xor buu iska ahaanaya maxaa yeelay de waxaa laga hayay tasarufaad wuxuu u tasarrufi jiray sidii qof xora marka xaaladdaa ka muuqatay iyaynu ku soconayna kaa hore kaa hore yuqbalu qaraarulina wuxuu leeyahay de waxaa hore ficil un bu ahaa ilan qawl mu ahayn qawlkaa ka xoog badan qawlkaynu qaadanaynaa buu kaa hore leeyay waqiila ariiqa saddexaad wuxuu leeyay kana markaa rajaxanay yuqbalu iqraaruhu qawla waaxida war horta qiraalka uu ninkan sheegtay inuu ninkaa addoon u yahay horta taasi waa aqbal iyada hadal ha gelinina haye wa fii xukmi iqraarihi laakiin qiraalkiisan axkaamta ka dhalanaysa iyay qawlaani laba qowl ku sugan yihin axaduhumaa mid waxa weeye yuqbalu waa la aqbali fii jamiic axkaam axkaamtii o dhan maca wixii hore dib baynu ugu noqon wixii uu ninkani soo samayn jiray oo dhan waa laga dabategi maxaa yeelay de ninkii nin addoona ah iyuu soo baxay mar hadduu addoon soo baxay dee axkaamtana waxa weeyaan eh, dee riqigii ayun bay ku dhismaysaa addoonnimadii wathani ka labaad waa kii markaa muctamadka ahay yufasalu waa la kala qaadi fa yuqbalu waa lagu waa la aqbali oo qiraalkiisii waa lagu socodsiiyey fii ma calayh wixii isaga dhib ku ah wixii isaga dhib ku ah waa lagu socodsiin walaa yuqbalu se laga yeeli maayo fii maa low wixii isaga dheefo a ah, cid kana dhib ku ah maxaa yeelay alqraaru xujatun qaasira qiraalku waa xujo gaaban adiga un bay wax kugu waajibisaay laakiin wa wax kuma siiso qiraalku wax kuma siiyo wuxuunbuu kugu waajibiyaa marka haddaba dee dumarkii uu hore usoo guursaday haddii uu yidha addoonnimaan ahay uu yidhi dee dumarkii markaa guurkii uma jiro isaga iyaguna meherkii way ku wadaleeyi wii way kuleeyihin isaga laakin guur uma jiro ilan isagaa qirtayna waxa weya wixiisan ay qaldanaayeen dadkii wax ka iibiyey iibkii laga daba tegi maayo waayo dadkii bay ka soo gaaraysa hadduu qof dumar ahaa qofkani oo ay addoonnimo qiratay oo la qabay oo iyadii oo la qaba ay tiri marka waa addoon baan ahay anigu hebel baa ile guurkii dee ninkan ay doonaysaa guurkiisa inay ka kala tuurto saba laga dhegeysan maayo ninka guurkiisi wuu jiraya ninkan guurkiisii wuu u jiraya sidiiba u qabaya addoontiina way iska ahaanaysa saasaa markaa la samaynaya wixii qof kale ka soo gaadhayso laga dhegeysan maayo wixii isaga u dhib ku ahna waa la aqbalayaayo waa la socodsiinayaa halkaana waxaa noogu dhan laqiidka iyo axkaamtiisii wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam